alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacala aalihi waasxaabihi ajmaciin qaala almusanifu raximah allahu tacaala baabun laa yudbaxu lilah aw laa yudbax lilah ilaahay subxaana wa tacaala looguma gowraco ama yaan loogu gowricin bimakaanin meel yudbaxu loogu gowrici jiray ama haddaba loogu gowraco fiihi dhexdiisa ligayr illah ilaahay cid aan ahayn maqsuudka baabkani waa bayaanu taxriimi dabxi lilaah bayaanu taxriimi dabxi lilaah fi makaanin ucidda lidabxi fiihi ligayr illah waa in la caddeeyo inay xaaraan tahay ilaahay in loogu gowraco meel loo diyaariyey oo loogu talagalay ilaahay cid aan ahayn in wax lagu gowraco masalada baabka oo ah addabxu lilahi fi makaani yudbaxu fiihi ligayr illah waa mithaal waa tusaale laakiin xukumku waa ka caamsan yahay oo wuxuu xukumku ku saabsan yahay ficlu cibaadati lilah biamaan biamaakin الshirk ficlu lcibaadati lilahi biamaakin الshirk in ilaahay loogu cibaadeysto meelaha shirkiga watashabuhu biahli اlmacaasi laysuna ekaysiiyo dadka ilaahay amarkiisa khilaafa wa mushaarakatuhum oo lala wadaago fii amaakin اlmacsiya meelihii macsiyada iyo washirki sadan lidaraa'ic xukunkaasi oo ciladiisu ay tahay in la xidho wadooyinka shirkiga ee macsiyada markaa xukumku waa ka caamsan yahay debxiga dabxiguna tusaalun buu noqonayaa oo in ilaahay lagu caabudo meel meel shirki ah ama meel meel macsiyo ah macsiyo loo diyaariyey inaanay bannaaneyn buu baabu ka hadlaya cabdiraxmaan ibn xasan raximah llahu tacaala kitaabkiisa quratu cuyuun muwaxidiin wuxuu ku yihi qultu wafiihi lmancu min itikaadi aathaari lmushrikiina maxalan lilcibaada waxaa ku jira buu yihi waa xadiidka baabkee in la diiday in laga dhigto raadadka mushrikiinta yaana meelaha ay shirkiga ku samayn jireen maxalan lilcibaada meel ilaahay lagu caabudo in laga dhigto lkwnihaa saarat maxala lima xarama allahu min ashirki wاlmacaasi waxay maxal iyo makaan u noqotay wixii ilaahay xaaraam yeelay oo ah shirki iyo macsiyo wاlxadiiثu wain kana fi اnadri fayashmalu kula ma kana cibaadaة lilah xadiidka baabku nadarkaa ku saabsanaado weliba gowrac lagu nadro laakiin masaladaasi waa tusaale une kuma gaar aha wuxuu koobsanayaa fayashmalu kula ma kana cibaadata lilah gowrac ha noqdo salaad ha noqdo cibaado kale oo cibaadaadka markaa muuqdo kamida ha noqdo in ilaahay loogu sameeyo meel ay mushrikiintu shirkigooda iyo kufrigooda ay ku sameyn jireen buu xadiidku diidaya marka maslaة اlbaab waa dabxu lilah bimakani yudbaxu fihi ligayr lah waa wa xukmu lbaabi acamu min dalik xukumka baabkuna dabxiga waa ka caamsan yahi oo wuxuu ku saabsan yahay in ilaahay loogu cibaadeysto meel ku caan baxday in lagu sameeyo shirki iyo macaasi mithile iyo tusaalayaalla waa leedahay taasi uu sheegay sheekh fawzan kitaabkiisa icaanat mustafiid waxaa ka mid ah nahyu الnabiyi can الsalaati cinda guruubi الshams waxa la diiday in ilaahay loo tukado oo loo sujuudo markay qoraxdu sii dhacayso cinda طuluucihaana waa la mid waayo lima fi dalika min aلtashabuh bاlmushrikiin sujuuddii ay mushrikiintu shaydaankii qoraxda u sujuudayeen ayay taasi dusha uga ekaanaysaa munaasabada baabkani baabka ka horeeya uu la leeyahay waa taabicun lahu wa mukamilu lahu baabka hore ayuu raacsan yahay waanu dhamaystiraya baabka hore wuxuu ku saabsan yahay fi dabxi ligayr illah oo shirki ah baabkana wuxuu ku saabsan yahay fi dabxi ligayri lilahi fi makan yudbaxu fihi ligayr illah ilahay in loogu gowraco meel ilahay cid aan hayn loogu gowraco wa hada albaabu fi sadi dariica alati tuؤaddi ilى dabxi ligayr اllah baabkana wuxuu ku saabsan yahay xidhitaanka wadada dadka gaadhsiin karta ilaahay cidaan aan inay u gowracaan oo ah in ilaahay loogu gowraco meel loogu gowraco <clears throat> ilaahay cid aan ahayn baa wasiilad iyo dariicadiia <clears throat> labadan baab insaa laysu daba dhigaana waa arrin aada u qurux badan siduu sheegay sheekh sicdi fi lqowl sadiid ma axsana itibaaca hada albaab bilbaabi aladii qablahu faladii qablahu min almaqaasid baabka horaa baabu ma jaءa fi dabxi ligayr اllah maqaasida ayuu ka mid yahay oo dee adabxu ligayr اllahi baa la diidaya wa hada min alwasaa'il baabkana wasaail wasaail wasaa'ilka iyo wadooyinku ka mid yihi oo waddada dadka gaadhsiin karta sabab u noqon karta ilaahay cid aan inay u gowracaan ayaa la xidhayaa la diidaya oo adabxu lilahi bimakani yudbaxu fiihi ligayr اllah daka min baabi shirki اakbar adabxu ligayr اllah wa shirki akbara wa hada kan oo adabxu lilahi bimakani yudbaxu fiihi ligayr اllah waa min wasaa'il shirki اqariiba wadooyinka dadka shirkiga gaadhsiiya ee aada ugu dhow inay qofka shirki u sababaan laa yudbax sayn u akrinay laad waxay ixtimaashaa inay noqoto naahiya marka ficilkan mudaarica ka dambeeya majzuum buu noqonayaa bisukuun oo laa yudbax macnuuna wuxuu noqonayaa yaan loo gowricin lilahi fi makaani yudbaxu fiihi ligayr illah waxaa kale laadu ixtimaashaa inay noqoto naafiya waxaana loo akriyayaa laa yudbaxu ficilka mudaaric laada naafiyada ka dambeeya marfuuc buu noqonayaa bidama xagga macnahaase waa isku mid oo aslulmacnaa way wadaagaan laada naahiyada iyo tanaafiyada oo annafyu yaأti bimacna الnahy nafyi baa la isticmaalaa oo laa yudbaxu baa la idhaahdaa loo gowrici maayo macna dhiciba mayso iyadoo nahyi loo jeedo wa huwa ablagu fi fi dilaalati calى الtaxriim nafyigaa ka tusin og nahyiga xaaraantimeynta shaygaa la xaaraantimeynayo nafyigu kaanamaa inuu leeyahy waxaasi maba dhici karaanba nahyiguna halku ka leeyahy aanu dhicin bimakaani yudbaxu fiihi ligayr اllahi makaani yudbaxu fiihi ligayr اllahi alaan meel hadda ilaahay loogu gowracaba shaqadaasi ay ka socoto aw kaana yudbaxu fiihi ligayr اllah ama ilaahay loogu gowrici jiray fi lmaadi waktigii tegey ligayr illahina waa caam yashmalu kula man dubixa lahu min duni illah dabxa cibaadati wuxuu shamlisanayaa keyrkaasi cid kasta oo allah aan ahayn oo wax loo gowraco gowric cibaadadaha kalmalaaئikati wالrusuli wاlأwliya wالصaalixiin wاljini wاlins wاlasnaami wاlqubuuri wagayrihim waxoo dham way soo gelayaan saynu sheegnayna musanifku masaladan tusaalu ka dhigay wamuraaduhu bayaanu ana alcibaadaةa lilahi fi اlamaakin wاlawqaat اltي kana أhlu الshirki yatacabaduuna fiha ligayr الlah mancata shariica muraadkiisu waa kan waa bayaan ana اlcibaada lilahi fi اlamakin waa inuu cadeeyo cibaadada ilahay loogu cibaadeysto meelaha iyo walawqaat loo cibaadeysto waktiyada alatii kana ahlu shirki yatacabaduuna fiha ligayr الlah meelaha iyo waktiyadaas oo ahlu shirkigu ay ugu cibaadeysan jireen ilahay cid aan ahayn mancata الshariica inay shareecadu diiday in ilahay loogu cibaadeysto sada lidariicati الshirk sababta loo diidayna waa maxay wasaaisha shirkiga iyo wadooyinkiisa arrintaasi ka mid wadada shirkigaa la xidhaya wamancan liwasiilati tashabuhi bilmushrikiin muminiinta muwaxidiinta mushrikiinta inay dusha uga ekaadaan walow maqsadkoodu ha kala duwanaadee ayaa la diidaya saasoo kale asbaabu taxriimi dabxi lilah bimakaanin yudbaxu fiihi ligayr illah maxaa loo diiday in ilaahay loo cibaadeysto wakti ay mushrikiintu ilaahay si gaara ay mushrikiintu waxay caabudayaan ay si gaara ugu cibaadeystaan ama in ilaahay loogu cibaadeysto meel ay mushrikiintu ilaahay cid aan hayn ay ku caabudaan maxaa loo diiday asbaabta loo diiday waa maxay asabab اlأwl anahu yuؤdي ilى الtashabuh bاlmushrikiin arrintaasi waxay sababaysaa muslimiintii inay mushrikiinta u ekaadaan waqad naha sharcu can itashabuhi bihim shareecaduna way diiday gaalada xataa dusha in looga ekaado walow kaana qasdu lfaacili xasana oo waktigii iyagu ay u sujuudayeen ligayr illah ayaa lagu yihi adigu ilaahay ha u sujuudi si aydaan dusha isaga ekaan markaa sababta koowaad waa taa ibnulqasim baa ku sheegay kitaabkiisa xaashiyatu kitaab الtawxiid lidalik sheekh fawzan sababta labaad anahu wasiilaة min wasaa'il الshirk sabab min asbaabi wujuudihi wa rujuucih waa waddo kamida wadooyinka shirkiga in waktiga iyo makaanka lala wadaago mushrikiinta waana sabab kamida asbaabaha shirkiga keenta kii hore u jiray ee suulayna inuu soo noqdo sababta sheekh اiسلام iبnu taymiya sababtaana ku sheegay kitaabkiisa اqtiضاء الصراط المستaqيم kadalika iبن الqاsim في xaashiyati kitaab التwxيid sababta saddexaad anahu yuؤdي ilى التlbisi calى الnaas arrintaas waxay keenaysaa dadka in la lugooyo xaqa iyo baadilka la ysaga ekaysiiyo qofka caamiga ah ee dadka ka midi markuu arko muslim qubuurtii wax loo gowrici jiray wax ku dul gowracaya isagoo isagu ilaahay u gowracaya dana dalika jaa-iza muftatana bihi kaso ohanaya in wax loo gowraca waa banaantay ila daahirka waa iskaga mid kan maqbuurka iyo qofka meesha kuwaasan u gowracaya ee ugu dhowaanaya ama ku weyneynaya gowriciisa iyo kan ilaahay u gowracaya ee isku meel ka dhacay muuqaalka guud waa isku mid marka wuxuu u qaadan karaa qofka caamiga ahi inay taa xumee shirkigii bannaan tahay lanna suurat alficleyni waaxida wain ikhtalafa alqasd sababta afraad anahu yuؤdي ilى takhiiri sawaadi الmushrikiin wa taqwiyatihim calى ficlihim arrintani waxay sababaysaa mushrikiinta in la badiyo oo ficilkoodana yana <clears throat> lagu taageero ilaa is yidhaahdaan walaba kuwan muslimiintiiba meesha sanamka waxu u gawrici jirteen ama qabriga ku gawracaye dee waxaad samayn jirteen un bay sameynayaan marka waad saxsantihin mar haddee muslimiintiiba idinla wadaageen sababta shanaad annahu fitnatu lidaabixi arrintani qofkan meesha ilaahay wuxuu ugu gowracaya ama cibaadada ku samaynaya ayay fitno ku tahay faqad yulqi shayطaanu fii qalbi ana dalika makan yastaxiqu tacdiim siduu u wado arintaas wuxuu shaydaanku qalbigiisa ku tuuri karaa meeshan inay mudan tahay in la weyneeyo oo qasdigiisii marka hore fiicnaa ayaa isbedeli kara oo qasdi xun noqon kara sababta lixaad anahu mawdicu tuhma qofka muwaxidka ah ee ilaahay subxaana watacaala ku caabudaya meel ama caabudaya wakti lagu bartay inay mushrikiintu caabudaan macbuudaadkooda arrintaasi tuhmay soo jiideysa marka lagu arko adigoo xoolo kaxeeyey oo qabriga uu hebel dul geeyey oo halkaa ku gowracay lana yaqaanay in dadka qaar ay qabrigaa cidda ku jirta laftiisa u qalaan tacdiiman wa taqaruban lahu dee arrinta noocaasi tuhmay kuu soo jiideysa in adiga laftaada lagaa shakiyo la war wadaadkii mushrik buu noqday oo ilaahay cid aan ahayn buu wuxu gowracayaa miyaa faqad yatahimu man ra'aahu yadbaxu fi hada اlmakan anahu yadbaxu ligayr اllah shareecaduna way diiday qofku inuu naftiisa dhigo maxala tuhma oo axaadiid baa kusoo aroortay xadiida waxaa ka mid a xadiidka wariye abu dawuud fi الzuhdi can cumar anahu qaal وآثر cمر mن cرض نفسه للتهم falaa yluumana man أsاء bه dن qofka naftiisa in la tuhmo sabab ugu noqdaa dee cidda malaha ku xumaysa ee wax xun ka malaysata iyaanu canaananin isagaa meel xun isdhigay mogta markay laba nin rasuulka soo mareen عalيه الصلاaةu وaسلاam isagoo la taagan safiya oo xaaskiisii oo masaajidka kusoo booqatay iyadoo nebigu ictikaafsan yihi oo nebigu uu sii dhoweynayey rasuulku wuxuu ka baqday inuu shaydaanku qalbigooda xumaan ku tuuro faqaala dafca lituhmati can nafsi calىa rislikumaa inahaa safiya waar qunyar iska socda buu yihi gabadh kale maha gabadhaan la taaganay waa safiya oo xaaskaygiia amaa xadiidka odhanaya itaquu mawaaطin الtuham fahuwa xadiiثu laa asla lahu macnihiidu saxa noqdo laakiin xadiid asla maaha waayo masalada haddaba xukmu masأalaة اlbaab baynu u imanaynaa oo ah adabxu lilahi bimakani yudbaxu fihi ligayr الlah xukmu dabxi lilah bimakani yudbaxu fihi ligayr الlah in ilaahay loogu gowraco meel ilaahay cid aan ahayn loogu gowraco hadda ama loogu gowrici jiray xukumkeedu waa maxay asal ahaan xukmu dalika waa ataxriim liladila alati dakaraha lmusanif fi lbaab in ilaahay loogu gowraco meel ilaahay cid aan ahayn loogu gowraco waa xaaraan adilada baabkaana u daliila iyo asbaabihii aynu sheegnay ee lixda ahaa adilada tusinaysa walihada sheekh sulayman bn cabd illaahi wuxuu yihi bitaysiiri casiiz alxamiid markuu baabka sharaxayay baabun laa yudbaxu lilahi bimakan yudbaxu fiihi ligayr lah e ana dalika laa yajuuz lima sayadkuruhu lmusanif yani arrintaasi ma banaana adabxu lilahi bimakan yudbaxu fiihi ligayr lah adilada musanifku sheegi doona wy lakin su-aashu waxay tahay hal hada min jumlat lmacaasi am min ashirki اlasqar horta shirki akbara maaha mar hadduu qofku ilaahay u gowracayo yadbaxu lilah walaa yadbaxu ligayr lah laakiin inuu ilaahay ugu gowracay meel ilaahay cid aan ahayn loogu gowraco ma macsiyun ba ah waa qof amar ilaahay khilaafay mise waa shirkul asqar in shirkul asqar lagu sheegaa waxay ku xidhantahay shirkul asqar waa maxay culimaduna inay isku khilaafeen fii xaddi ashirki اlasqar horeynu soo maray culimada yidhi shirkul asqarku waa kulu ma kana wasiilata ila shirki اlakbar min alaqwaali walafcaal wax kasta oo wado iyo sabab u ah shirkulakbar koo qowla ama ficil ayaa shirkulasqara yajcaluuna dabxa lilahi bimakani yudbaxu fi ligayr illahi shirka asqara ila waa wasiila waana sababe culimada shirkul asqarka sidaas aan ahayn ku qaaxay sida in la yihaahdo wa ma fi nusuusi anahu shirku walam yasil ilaa xaddi shirki اakbar sida nawowiya ibn اlqasim iyo waa nusuustu shirki ku sheegtay diintana lagaga bixin waay laa yacuduuna dabxa lilahi bima kaana yudbaxu fi illahi min ashirki alasqar min jumlati almacaasi dee shirki nusuustu kumay sheegin bay leeyihin oo may odhan adabxu lilahi bima kaana yudbaxu fi illahi wa shirkulasqar may odhan magacaa shareecadu may siin mar haddaanay magacaa shareecadu siinna dee shirkulasqar maaha e waa macsiya uun culimada markaa tasriixisay arrinkaasi inuu macsiye u yahay xaddu shirku lasqara inuu soo gelayn waxaa kamida xafiid lmusanif sulayman ibn cabd illah aynu u nimaadno haddaba masalada muhimkaa ah. oo inagii nidhi addabxu lilahi bimakan yudbaxu fiih ligayr illah waa mithaal soo ma muraadkuna waa maxay waa bayaanu xukmi alcibaadati lilah fi اlamakin alati yatacabadu fiha almushrikuuna ligayr اllah fi اlamaakin walazmina alati yatacabadu fiha almushrikuuna ligayr illah ujeedada guud waxa weeye in la caddeeyo xukumka in ilaahay subxaana watacaala la caabudo wakti ama lagu caabudo meel ay mushrikiintu ilaahay cid aan ahayn ku caabudaan addabxuna waa maxay baynu yihi waa mithaalu waa tusaale waa tusaale masalada xukumkeedu waa maxay ma xukmu cibaadat اllah fi اlamaakin alatii yucbadu fiiha gayru اllah waa maxay xukumka cibaadada ilaahay lagu caabudo meel ilaahay cidaan ahayn lagu caabudo hal xukun ma siin karno sababtayna hal xukun u siin karanina waxa weeye aayadda iyo xadiidka baabku waxa ay daahirkoodu u yahay mancu dalika muطlaqan arrintaasi inaanay bannaanayn marnaba si kastoo xaalkuu yahay waxaa jirta oo kale adillo kale oo ay ku jirto in ilaahay lagu caabudo meel ilaahay cid lagu caabudi jiray oo xaadiitha oo aathaara saxaabada ka sugnaatay sida kasalaati fi lkaniisa in ilaahay kaniisad loogu tukado walihaada waxaynu leenahay jamca bayna hadihi اladila adilada inagoo iswaafajinayna licibaadaة اllahi fi اlamaakin alati kana yucbadu fiha gayr اllah xaalaan cibaadada ilaahay lagu caabudo meel ilaahay cid aan ahayn lagu caabudi jiray ama lagu caabudaba laba xaal bay leedahay laba xaaladood xaaladda koowaad an tuayara an tugayara almacaalim addaala calى cibaadati gayr اllah watazuul xayثu laa yabqa laha wujuud in meeshaa laga bedelay oo laga suuliyey calaamadihii tusinayey ilaahay cid aan ahayn in lagu caabudo oo ayna waxba ka harhsanayn tusaale ahaan meeshu kaniisad ba ahayd saliib baa sudhnaa tasaawiir baa ku taalay ama asnaam baa meesha taalay wixiiba waa laga suuliyey uziilat kulu اlcalaamaat addaalati calى cibaadati gayr اllah maxaa meeshii kusoo hadhay dhulun baa kusoo hadhay ama dhisme aanay ka muuqan wax calaamadoo tusinaysa in meeshan ilaahay cid aan ahayn lagu caabudo fatajuusu cibaadaة اllahi fi tilka اlamaakin meelaha ilahay waa lagu caabudi karaa sababtuna waxa weeye لأna الmakana laa صifata lahu haabita fi nafsi makaanku iyo meeshu sifo sugan oo aan marnaba ka suulahayn ma laha waxaa ka dhigay makaanu shirkin shirkigan lagu sameynayay shirkiga hadduu ka suulo sifadaas way ka suushay dhulkii kale ilaahay buu la mid noqday dhulka kale wuxuu kaga duwayay ma jirto وعalى hada ydul صنيiع المسلimiin min زmن الصحاabة sidaasaana ficilka muslimiin tusinaya laga soo bila waqtigii صaxaabada ilى اlyوم maanta masaajidada muslimiintu ay ku leeyihiin maraykan iyo yurub iyo meelo kaleba qaar badanoo kamidii kanais bay ahaan jireen tucbadu fiiha غayr الlah lakin macaalimtii baa laga suuliyey macaalim الshirki والkfri baa laga suuliyey صaxaabadu kanuu yuxawiluuna alkana'isa ilى masaajid kanaista iyo amaakinu shirkiga masaajid masaajiday u rogi jireen axaadiida tuse waxaa ka mida xadiidka cuثmaan bn abi lcaas ee abu dawuud wariyey ana الnabiya amarahu an yajcala masjid الطaa'if xayثu kana طawaaqiituhum wule rasuulku wuxuu amray masaajidka طaa'if inaan ka dhiso meeshii asnaamtooda ay ooli jirtay marka meeshii marka masaajid laga dhiso dee macaalimteedu way isbedeshay imam الnawowi xadiidka xasan buu ku sheegay culimo kale waa taxsiiniye sheikh اlalbani se waa daciifiyey fi daciifi sunan abi dawud waxaase inagaga filan xadiidka طalq ibn cali ee imaam الnasaa-i uu ku wariyey fi sunanihi ana الnabiya qaala lahum اkrujuu baxa buu ku yihi waa qolo saxaaba faida ataytum ardakum markaad tagtaan dhulkiinnii faksiruu biicatakum biicadoodu waa waa meesha ilaahay cidaanay ku caabudi jireen masjidu shirkin u ahayd jajabiya wandaxuu makaanaha bihada hada almaa biyahana qaata oo meeshii dhismahaasi ku ooli jiray ku rusheeya watakhiduuha masjidan masaajidna ka dhigta meesha markaa mar haddii macaalimtii iyo calaamadihii shirkiga laga suuliyey in masaajidba loo bedesho o ilaahay lagu caabudo ayuu rasuulku alayh isalatu salaam sheegay waana xadiid saxiixa wey xadiidkaas xaaladaasoo maynaan fahmin waxaa kaloo saxaabada ka sugnaatay aharka xagga dambaan ku qoree asalaatu fi lkaniisa marka laga suuliyo tasaaliibtii saliibkii waxyaaba noocaas iyadoo weli xataa magacii kaniisadeed wadata xaaladda labaad waxa weeye ee meeshaasi ay yeelanayso anlaa tugayira almacaalim addaalati calaa cibaadati gayr illah meeshaas inay calaamadi weli leeday dee ficilkii baaba weli lagu wadaaba waa qabri yudbaxu cindahu ligayr اllah walaa zaala dalik ilahay cid aan ahayn baa loogu gowracaa welina hawshaas waa ka socota waa makaan yutacabadu fiihi ligayr اllah welina hawshaas waa ka socota amaba se calaamadihii arintaas baa weli kasii muuqda oo meeshii kaniisadii cidibo kuma cibaadeysato gaala ah laakiin calaamadihii kufrigaa weli ka muuqdo saa saliibkii ama meeshuu beytu asnaam bay ahaan jirtay guri ay asnaami taallo leh oo lagu caabudo cid hadda ku caabudda hadday doonto ma jirto laakiin asnaamtii waa weli taallo tiirtiirsan oo la jijibin xaaladda noocaasa laa yajuusu lilmuslim an yacbud allaha fi hada lmakan min xayثu اlaslu asal ahaan muslimka uma banaano meesha inuu ilahay ku caabudo waqad istathnaa min dalika axwaal khaasa xaaladaha qaarkood baa laga soo reebi kara lakin asalku waa maxay mar haddii macaalimu cibaadati gayr illahi meesha ay ka muuqato inaan ilahay lagu caabudi karin asalku waa saas waxaana u daliila daliilu hadi اxaal waa xadiiث اlbaab ninkii yihi waxaan ku nadray meesha buwaano la idhaha inaan geel ku gowraco yani lilahi aan ugu gowraco rasuulku wuxuu weydiiyey hal kaana fiiha wathanu min awthan اjaahiliya sanam asnaamtii jaahiliyada kamidii ma ooli jiray aw ciidu min acyaadih dala hada calى anahu law kana fiiha wathan aw ciidu fainahu la yajuus an yucbad allah fi dalika اlmakan culimada qaarkood macaalimtoo qura may eegin arrin kale ayay ku dareen oo inay cibaadaadku isku jinsi yihiin almancu mutacaliq bاlcibaada alati hiya min jinsi اlcibaada alati kaana yafcaluha almushrikuuna walkufaaru fi lmakan yaعni cibaadadii meesha ay mushrikiintu ku samayn jireen mid lamida la jinsiya gowrac iyo gowrac waa isku jinsi soo ma sujuud iyo sujuud meeshaa laguma samayn karo lakin hadday cibaadadu kala jinsi noqdaan way kala duwan yihiin oo iyagu ligayr illaahi bay meesha ugu gawrici jireen adna waad ku tukanaysaa u gawrici mayso waa kala jinsi sooma jais bu le sheekh ibn baa dariiqaa maray kitaabkiisa qowlmufiidka waxaa la odhan karaa de xadiiulbaabku masalada wuu ilaaqay hal kaana fiiha wathan min awthan اjaahiliya hal kaana fiiha ciid min acyaadihim sana ma ooli jiray ciidi ma ka jiri jirtay in weli ficilkii lagu sii sameeyo iyo in macaalimtii shirkiga kufrigu ay ka muuqatay iyo waxaa nebigu ma weydiino xukma kuma caliqin وcلق الحكم بالmنع عlى وجود الwثن في ذلika المكان أو cيid للمشhriكين inay hadda weli kasii jirta iyo inay suushay in macaalimtiisi ay taagan tahay inay meesha ka baxday waxaa rasuulku ma kala qaad qaadin inay meesha ka jiri jirtay unbuu manciga iyo diidmada ku xidhay ayaa la odhan karaa taasi waa tasaabtay in culimada qaarkood ay yidhaahdaan laa yajuusu tacabudu lilah fi makaani kaana yutacabad fihi ligayr illah muطlaqan ma banaana mar haddii meesha ilahay cid lagu caabudi jirayba laa cibaado la jinsiya walaa mid ka jinsi duwan haddii wixii suulay iyo haddi aanu suulin intuba waa isku wada mid xadiidka maanay daliishada cabdiraxmaan ibn xasan baa ka mid a lakin dee ishkaalka taa kusoo arooraya waxa waa adiladan kale nabigu alayh salaatu wasalaam uu leeya meshii masaajid ka dhigta inta waxoodii aada ka baabiisaan iyo ahaartan saxaabada ka sugnaatay kanaaista in lagu tukado ay fatwoodeen walihaada xadiidkan iطlaaqiisa waxaa la odhan karaa waxaa qeydeysa adilada kale ee tilmaamaysa haddii macaalimtii calaamadi haddii ficilkii meesha uu ka suulo calaamadihiisina ay ka suulaan meeshii dhulka ilaahay kale ayuun bay la mid noqotay oo ilahay waa lagu caabudi karaa waa xaaladii labaad aynu sheegnay bukhaari wuxuu yihi can ibni cabaas wagayri anahu abaxa salaata fi lkaniisa ida lam yakun fiha tamahiil ibnu cabaas inuu fatwooday in kaniisada lagu tukan karo lakin bishar inaan asnaami aanay oolin iyo sawiradii sawirka ciise nabi llahi ciise iyo eh, sawir eh, suuratu maryam iyo waxaasay sudhaan haddii waxaa laga suuliye waa lagu tukan kara wayaan macnaheedu marka taas waxay tusinaya saxaabadu xukumka inay ku xidheen bitagayur almacaalim aw cadami tagayuriha oo meeshaa haddii wixii uu ka suulay calaamadihiisina in ilaahay lagu caabudi karo haddii kalena aan ilaahay lagu caabudi karin cumar ibn khaaab bukhaari wuxuu u baabaystay saxiixiisa baabu salaati fi lbiica wa qaala cumaru buu ihi inaa laa nadkhulu kanaa'isakum kaniisadihiina soo geli mayno min ajli tamaaiil alatii fiiha suwar yaعnaa sanamada iyo sawirada ayaa la awgey taa macneed waa hadii laga suuliyo waa soo gelayna wa kaana ibnu cabaas bu uhi yusalii fi lbiica ilaa biicata fiiha tamaahiil waa iskaga tukan jiray haddii aanay asnaam iyo sawiro iyo aanay oolin marka calى kuli xaal wallahu aclam bالsawaab xukumku wuxuu ku xidhan yahay biwujuudi اlficli wa macaalimihi wa zawaali dalika haddii ficilkii weli meesha uu ka socdo oo yudbaxu lilahi fi hada makan ligayr اllahi fi hada اlmakan ama yusallى ligayr اllahi fi hada اlmakan oo ama macaalimtii iyo calaamadihii cibaadatu gayr اllahi tusinayay weli meesha ay kasii muuqdaan laa yajuusu cibaadaة اllahi fi hada اlmakan meesha in ilahay lagu caabudaa ma banaana asbaabuhuna waa kuwii aynu sheegnay ee lixda ah ama ida zaala اlficl wazaalat macaalimuhu ficilka shirkigaa meeshaa lagu samayn jiray wuu suulay calaamadihiisina way suuleen fatajuusu cibaadaة اllahi fi hada اlmakan meesha in ilahay lagu caabudaa waa banaantay waay musanifku raximah llahu tacala laba daliil baaba ku sheegay aayad iyo xadiid qowli lahi tacala buu baab yahay buui waa daliilka koobaade il laa taqum fiihi abada laa taqum haystaagin fiihi dhexdiisa abadan weligaa fiihda damiirka ku jiraa wuxuu u noqonayaa masjid diraar waa masaajidkii ay munaafiqiintu ka dhiseen magaalada madiina ee niyad xun ay ku dhiseen ilah ui waladiina اtakaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna اlmuminiin wإrsaada lman xaarab اllaha warasuulah masaajidka munaafiqiintu ujeedaday ka lahaayeen waxay ahayd afar ujeedo aayadda lagu sheegay mudaaratu masjidi quba masjida diraaran masjidu quba bay ku dhibayeen oo jamaca masjidu quba bay ku kala jebinayeen sababta labaadna waa alkufru biاllah wa kufra ay yuqararu fihi اlkufr walciyaadu billah halkaa kufriga ay ku faafiyaan ay ugu hiiliyaan ay ku sameeyaan ayay u dhiseen sababta saddexaadna waa tafriiq bayn almuuminiin muuminiintay kala geynayeen oo muuminiintay kala qaybinayeen muminiinta haddii masaajid quri ku filaya meesha ay degan yihiin oo si fudud oo bilaa mashaqa ay ku gaari karaan in meesha lafteedii masaajid kale laga dhiso oo muslimiintii masaajidka qura ku wada tukanaysay la kala geeyaa ma banaana xataa cinda الfuqahaa maxaad u malaynaysaa in muslimiinta axzaab laga dhigo iyo ururo siyaasiya oo xukum isku haysta ama siyaasiya diiniya ah cilada loo diiso tafriiqa maaha in masaajidki masaajid kaleo loo baahna in laga garab dhiso hadda masaajidka wax kale lagu samayn maayo ilahi un baa lagu caabudaya lakin dadku kala jebinaya oo labadii safe kuwa kan ku wada tukanin buu safna kaa tegaya safna kan ku harhaya maxaad u malaynaysaa waa waxaa wax ka badanoo xumaana sababaya oo cadaawad iyo tacasub iyo in walaawal baraagii lagu xidho waxaan diin aan ahayn kayfa yajuusu dalik s waxaas u banaanaan karaa laa yumkin an yakuna dalika jaa'iza fi diin illah waxaas inuu diinta ilaahay ku banaanaada suurtagal maaha tafriiqa bayna almuminiin sababta afraadna wa alirsaadu liman xaarab allaha warasuulah oo kuwa ilaahay iyo rasuulkiisa la dagaalamaya meesha dhufays uga dhigayeen ayaddani say u tusinaysaa maqsuudka وجه wajhu dilaalat ilahi calaa maqsuud baab waxa wey min jihati qiyaasi makan aladi yudbaxu fiihi ligayr illahi meesha ilaahay cidaan ahayn loogu gowraco ayaa waxaa looga qiyaas qaatay masjid diraar aladii usisa liyusallaa fiihi ligayr illah masjid diraaroo loo aasaasay ilaahay cidaana in loogu tukado meeshu waa qiyaas oo asalku waa masjid diraar faracuna waa almakaan aladi yudbaxu fiihi ligayr illah ciladuna waa wnuhumaa makaana macsiya labaduba masjid diraar iyo meesha ilahay cidaan lagu gowracaaba makaanu macsiya inay yihiin xukumkuna dee waa taxriimu cibaadat illahi fi hada makaan marka arkaantii qiyaaska ayaa ku dhan soo lama diidin masjid diraar nebigu inuu ku tukado lama laa taqum fiiha abada maxaa loo diiday dee inuu yahay meel kufri iyo shirki loo diyaariyey iyo ilahay cidaanayn in lagu caabudo dee taa waxaa lamid ah oo loo qiyaas qaadanaya in ilaahay loogu gowraco meel ilahay cid aan ahayn loogu gowraco marka waa qiyaas istidlaalku qiyaas lmakan aladi yudbaxu fihi ligayr اllah calى masjid الdiraar aladi usisa liyusala fihi ligayr اllah bijaamici kownihima makana macsiya walihada wuxu uhi sheekh sulayman wجه dilaalati min alaayaةi calى الtarjamati min jihaة اlqiyaas wey لأnnahu إida manaca allahu rasuulahu can اlqiyaami lilahi tacaalى fi hada اlmasjid اlmuؤsas calى hadi اlmaqasid الkhabiiثة maca anahu nebigu laa yaqumu fihi ila lilah fakadalika almawaadic almucadaةi lidabxi ligayr الlah laa yadbaxu fiha almuwaxidu lilah لأnnaha qad usisat calى macصiyaة اllahi washirki bih yuأyidhu xadiiثu haabit ibn الضaxaak alati buri الdaliil الثاني عن haaبت بن الضحاk رadي الlه عanه qaala wuxuu uhi nadra rajulu nin baa nadray wuxuu ku nadray an yanxara inuu dhuun dhabo gowraco ibilan geel bibuwaana meesha buwaano la ydhah ku gowraco fasأla النabiya slى الlaه عليه wasلم nebiga ayuu weydiiye faqaala wuxuu yihi nebigu hal kaana ma aha fiiha meesha dhexdeeda wahanun sana min awthan الjaahiliya kamida oo yucbadu yana la caabudo meesha lagu caabudo qaaluu waxay idhahdeen la maya qaala wuxu uhi fahal kaana maaha fiiha meeshaa dhexdeeda ciidun ciid min acyaadihim ciidahooda ka mid ah. qaaluu waxay idhahdeen la faqaala rasuulu llahi sala اllahu alay waslam rasuulka ilah wuxu uhi awfi binadrik nadarkaaga oofi fainahu arrinku wuxuu yahay laa wafaa oofini linadrin uma sugnaan fi macsiyat illah wax ilaahay lagu caasiyayo lagu nadray walaa fii ma nadar shay lagu nadrayna oofini uma sugnaan shaygaasoo laa yamliku bna laa yamliku laa yamliku bni aadama ina aadam aanu lahayn rawahu abu dawuud waisnaaduhu calى sharطihima xadiidku waa صaxiix صaxaxu shekh اiسlam ibn taymiya wbnu xajar walalbani nadarka iyo tacriifkiisu baabka dambe inoogu iman doonaa ibilana waa ismu jamcin ismu jamciguna maa laa waaxida lahu min lafdi waa jamca aan lahayn waaxid mufrad ay isku lafdi yihiin وإنma lahu waaxid min macnaahu oo ibil mfradan isku lafdi yihiin ma soo heleysa lakin mid ay isku macno yihiin baad soo heleysaa sida jamal iyo naaqa iyo baciir iyo waxaas bibuwana wa bidm الba الthaniya ba'da labaad waa la damaynaya waa ismu mawdic mawdicana culimadu way isku khilaafaan baqawi wuxu ui waa mawdic fi asfali maka duna yalamlam oo meel maka ka hooseyso oo yolamlamna ka sokeyso xagga maka ka xigto ibnu ahiirna wuxuu uhi waa hadabatun waraa yambuc magaalada yambuc la haha ee jidde iyo madiine udhexeysa baxrul axmarka ku taal meel taagahoo ka dambaysa weeyaan buuri meeshay dooneysa baa noqotay waa meel dhulka kamida un hal kaana fiiha wathnu min awthan اjaahiliyati yucbad su-aashaas maxay tusinaysaa haddii wasfigaa la heli lahaa oo meeshaasi meel sanam lagu caabudo ay ahaan lahayd in aanay banaanaateen inuu geela uu ku nadray ilaahay ugu gowraco wa ilaa su-aasha faa'iidadeedu waa maxay saasoo kale meeshaas hadday ahaan lahayd meel lagu qabto ciid ciidahooda ka mida inaanay banaanaateen in ilaahay halkaa loogu gowraco xoolo ereygan yucbadna waa wasfi kaashifa wey oo wasfun kaashifun wasfigaasi kaashifka ah macnihii qeyd maaha alwasf lkaashif oo had in la caabudo iyo in aan la caabudin xagga xukumka waa isku mid mar hadduu sanam yaallo in ilaahay loogu gowracaa may banaanaateen sawaء kana hada sanam yucbad alan am laa yucbad wujuud sanam baa xukumka uu ku xidhay waصfigan yucbadna waa kaashif wa alwaصf aladi yudkar maca almawصuuf litabyiini watawdiixi la litakhsiisihi waa waصfiga mawصuufka la raaciyo si mawصuufka loo cadeeyo un oo loo sii fasiro ee in waصfigan lagu khasiso aanay ujeedadu ahayn sida walaa طaa'iru yaiiru bijanaaxayh yaiiru bijanaaxayhi ma taksiis ba shimbarku haddaanu duulin xukunku miyuu isbedelaya <laughs> maya ha duulaa mayaanu duulin waصfigan yaiir waa litabyiini watawdiix laa litaksiis ka duulaya in xukumka lagu khasisayaba duuliye kaan duulin labadu waa isku mid wey tanna waa lamid yucbad oo waصfi kaashifa meesha inuu sanam yaallo ayuu xukumku ku xidhan yahay sawaء yucbad alaan aw laa yucbad oo waصfi kaashifa hal kaana fiiha ciidu min acyaadihim yana meeshaa jaahiliyadu ciid miyay ku qabsan jireen alciiduna waa ismu lima yacuud oo magacuu le waxaa soo noq noqda min alhay-aat ah kayfiyadaha walijtimaacaat walaxwaal maksuusa sanadka la soo noqda ama bisha la soo noqda ama usbuuca iyo toddobaadka la soo noqda awfi binadrika macanaa ida intafat ilawsaaf asaabiqa fi lmakan aladi nadarta an tadbaxa fiihi faawfi binadrika mar haddii meeshaa aada ku nadartay inaad geel ilaahay ugu gowracdo ay ka maran tahay sifaadkaa inay meel sanam tahay iyo in meel ciid ay ku sameeyaan ay tahay iyo nadarkaaga oofi liannahu intafa lmaanic wixii diidi lahaa inaad geela halkaa ku gowracdaa meesha uu ka baxay taasina waxay tusinaysaa aلdabxu lilahi fi makani yudbaxu fihi ligayr الlah aw fi makani cibaadaة الmushrikiin inuu macsiye yahay oo haddii lagu nadro xataa in la oofiyo aanay banaanaateen waayo de waa nadru macsiya taana waxaa tusinaya tacliilka fainahu laa wafaaa linadrin fi macsiyat illah oofin uma sugnaa nadar lagu nadro macsida ilaahay marka haddii meeshaa uu sanam ooli lahaa ama meel ciid ay ku qabsadaan ay ahaan lahayd nadarka aad ku nadartay inaad halkaa ilaahay geel ugu gowracdaa nadru macsiya buu noqon laha nadru macsiyana in la oofiyaa ma banaana laa yajuus walaa fi ma laa ymliku bni aadam laba macnuu ixtimaalaa ma laa ymliku bni aadam wuxuu noqon karaa ma laa yajuusu lahu ma laa yajuusu lahu ficlu sharcan waxaanu ibni aadamku inuu sameeyaa sharci ahaan aanay u banaaneyn nadarka uu ku nadraa markaa dee waa nadru macsiya sida inuu ku nadro in xoolo dad kale leeyihin uu sadaqadaysto ama addoon qof kale uu leeyahay inuu xoreeyo لا yamliku dalika sharcan wax samayntiisu ay sharciga ugu banaan tahay maaha markaa nadarkaasi la oofin ma leh waa nadru macsiya sharciga ayaanu ogolayn macnaha labaadu ixtimaalan maa laa yumkinuhu ficluhu qadaran oo wax shareecadu aanay u diidin laakiin qadar ahaan uma awoodo oo waxaanu samayn karinba oo wuxuu ku nadray nadara lilaahi bian yatiira binafsih inuu isagu duulo isagoo waxba aan fuulin inuu duulo ayuu ku nadray nadarkaasi ma ansaxayaa dee maya lamaba oofinba kare oma duuliba kare qofki marka labada macno ayuu ixtimaalaa fi ma shayga laa yamliku bni aadama ibni aadam aan u banaaneyn sharci ahaan iyo fi ma laa yamliku bni aadama waxaan ibni aadam aanu samayn karinba awooddiisaba ka baxsan khulaasaةulbaab maxay noqotay baabku inuu ka hadlayo alcibaadaةu lilahi fii makaani aw zamaani yatacabad اlmushrikuuna fiihi ligayr اllah mas'alada debxiguna ay mithaal iyo tusaalatay qodob kaama fahni asbaabta loo diiday ee lixdaana wa inaga sheegnay in ilaahay loogu cibaadeysto meel ama wakti ilaahay cid aan ahayn la caabudo ama lagu caabudo xukumkuna waa maxay xukumku wuxuu ku xidhaya baynu nidhi xaalka meeshaas oo haddii meeshaa weli ficilki uu ka jiro ama macaalimtiisa ay ka jiraan laa tajuusu cibaadat اllahi fiih cibaadada ilahay noocay doonaysa baa noqota haddii xaalka meeshuu isbedelo ficilkina ka jirin macaalimtiisana aana ka jirinna tajuusu cibaadat اllahi fiih debxi gawrac ha noqdo ama yaa noqon sababtaynu taa u nidhin waxa weeyaan jamcan bayna aladila oo adiladan sida mulaqa u diideysa sida xadiidu lbaab iyo adilada banayneysa in masaajid laga dhigta meel ilaahay cidaan aan lagu caabudi jiray iyo adilada ka warrameysa saxaabadu inay fatwoodeen in lagu tukan karo kaniisadaha haddii macaalimu shirki oo sanamadii iyo sawiradii iyo laga suuliyo si aynu u jamcino ayaynu sidaa u nidhi oo adilada muطlaqan u diideysa xaaladda horeynu ku xambaarnay adilada ogolaanaysana iyadoo ay ka dhex muuqataba qeydku ka dhex muuqdabana xaaladda labaad oo ah markuu ficilkii suula macaalimtiisana suusha ayaynu ku xambaarnay waadix sooma ya qaala fiihi masaa'il alula tafsiru qowli laa taqum fiihi abada fiihi damiirku xagguu noqonayaa masjid dirar maxaa loo diiday masuudiraar nabigu inuu tukado inuu tago ilaahay ugu tukado maxaa loo diiday saddan lidariica ayaa loo diiday ayib aayadday ku cadday waxaa loo diiday waladiina اtakaduu masjida diraara wakufra watafriiqa bayna اlmuminiin wairsaada liman xaarab allah warasuul waa masaajid qasdi xun lagu aasaasay afcaal xunna lagu sameynayey cibaadatu gayr ilahi ka mid tahay istidlaal aaya waa min baabi maxa baynu nihi min baabi qiyaas oo makaanka ilaahay cidaanahay lagu caabudo ayaa looga qiyaas qaatay masjid diraar waayo cilada xukumka ayay wadaagaan ah, athaaniyatu ana almacsiyata macsiyadu qad tuahiru fi lardi dhulka inay raadeyso ayaa la arkaa kadalika aaca aacaduna waa saas oo kale munaafiqiinta markuu qasdigoodu masaajidkan ay udhisayeen macsiyo u noqday qasdigaa ayaa raad xun ku yeeshay masaajidka oo uu ka mid yahay nebiga loo diiday inuu ilahay ugu tukado masjidu qubana qasdiga loo dhisay markuu ahaa ikhlaas iyo ilahay in lagu caabudo diintana lagu saraysiiyo arrintaasi raad fiican bay ku yeelatay oo in masaajidka ayadada ku cibaadaystaba la ammaano waxaa taa ayidaya xadiidka abi saciid bukhaari muslim wariyeen nabigu alayh isalaatu salaam wuxuu sheegay ninkii boqolka qof dilay caalimkii inuu ku yihi inaliq ilaa ardi kada wa kada halkan ka tago dhulka magacaa la tag fa ina biha unaasan yacbuduuna allaha tacaala waxaa jooga dad ilaahay caabuda facbud illaha macahu ilaahay la caabud walaa tarjic ilaa ardika fa inaha ardu suu dhulkaagiina dib ha ugu noqon waa dhul xun dhulku sidiisa uma xuma waxaa xumeeyaa waa waxa lagu sameeye wey ta markaa taasi maxay daliilu tahay dhulka waxaa lagu sameeyaa wanaajiya ama xumeeya maxaa masaajidka meel ilaahay jecelaya ka dhigay de waxa lagu sameynaya waa tawxiidkan lagaga dhawaaqiyo salaadan iyo cibaadadan iyo qur-aankan iyo dikrigan suuqana maxaa ka dhigay meelaha dhulka ilaahay u necab yahay abqad lbiqaaci ilى اllahi aswaaquha waa waxa lagu sameynayo oo ah min alxalif اlkadib wa min alkhiyaana wاlkhadiica waxyaabaha lagu sameynayo ayuu ilahay ku nacay aلthaaliثaةu radd masأlaة اmushkila masalada ishkaal kale in loo celiyo ilى masأlaة اlbayina masalada cad liyazuula ishkaal si ishkaalku meesha uga baxo masأala ahaan waa qaacido ay shareecadu taqriirisay oo radd اmutashaabih ilى اlmuxkam shayga mutashaabiha ishkaalka leh ama tafaasiir aan saxayn qaadan kara in marka la fasirayo loo fasiro si waafaqsan sida muxkamku uu tusiyey oo ah waadix اlmacna maala nin waxa weeyaan nasraaniya baa kugu yidhi qur-aankiinu wuxuu sheegayaa ilaahyo badan inay jiraan halkuu ku sheegay inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun naxnu waa maxay buu ku yihi saa tihi de waa alfaad ljamcigay ka midta ah, naaduna saasoo kale dee inaada ciddan lihi waayo iyo naxnu soo ilaahay maaha marka ilaahyo badan inay jiraan bay taasi daliil u tahay bu waa mutashaabih waxaynu leenahay maya muxkamka u celi adilada ku cad waxdaaniyada ilaahay qul huwa allahu axad allahu samad waana qaacido caama kan shubahaadkeena ku arki doonaa shubaha kastoo lagugu soo arooriyo xataa haddaanad jawaab gaara u hayn suurtagalla ma aha kullu shubha inaad u hesho jawaab khaasa ah. muxkamka u noqo muxkamkun ku dhig tashabath bilmuxkam wuxuu ku yihi in awliyada la baryi karo tanaa u daliila tanaa u daliila waxaasuu dhuray qisas axaadiid inay saxiix tahay ina daciifta aanad garanahayn buu soo arooriyey waxaa tidhaahun aladii acrifuhu ana cibaadata gayr اllahi shirku halkaasun istaag waxaanad shubaysa anuu garan maayee anuu waxaan aqaanaa nusuusta cadcade ay tusiisay ilaahay cid in la caabudaa inay shirki tahay asalkaa ku noqo masalada haddaba mushkilkaa fii hada baab ku taallaa waa tiri waa masalada aلdabxu bibuwaana in meeshaa buwaano la yidhaahdo geel ninkan uu ku nadaray uu ku gowraco lannahu yaxtamil an yakuna fihi maxduur wa an laa yakuna fiihi maxduur dhinaca ishkaalu kaga jiraan waxa weeye waxay ixtimaashaa waxay noqon kartaa meel aanay banaanayn in ilaahay loogu cibaadeysto iyo meel ay banaantah in ilahay loogu cibaadeysto ila dhulku labadaaba waa noqdaaye masalada beyinkiina waa tee de waa istifsaalka nebiga alayh الsalaatu wasalaam ui hal kana fiiha wathanu min awthan اljaahiliya hal kana fiiha ciidu min acyaadihim uu nebigu tafsiil ka dalbay iyo tafsiir oo mas'alada waxaa ku caddaaday in geel buwaana uu ku gowracaa xukumka ay leedahay markay jawaabtu noqotay laa la xukumkiina muxuu noqday awfi binadrika wallahu subxanaه wa taعalى aclam slى اllah alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin